bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وصlى اllه وsلم عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam abu cabdالlah الbخariي raximh اllah taعalى faأma الtilaawaة faإnahm yتfaadluna fi اlkahraة wاlqilة faأma الtilaawatu tilaawada faإnahm iyagu yatafaadaluuna way ku kala dheeraadsan yihiin fi lkahrati badida waalqilati yaraanta waziyaadati ziyaadada wanaqsi nuqsaanta oo qaarkood yacnii eh, qiraa'adu waa ku kala badan yihiin dadka waa ku kala yari yihiin waqad yuqaalu waxaa la arkaa in la yidhaahdo fulaanun xasanu lqiraa'ati hebel qiraa'adiisu waa miday wanaagsan tahay wa radii'u lqiraa'ati qiraa'adiisu waa miday liidato walaa yuqaalu ma la dhahayo xasanu lqur'aani walaa radii'u lqur'aani qur'aanka aanka radaa-a ma loo nisbay kara iyo xumaan laakiin qiraa'ada waa loo nisbaynaa xumaan leanna qiraa'ada adiga ficilkaaga waayo qur-aankuna waa kalaamullaahi waay ayb wainamaa nusiba ila alcibaadi addoommada waxaa loo nisbeeyey alqiraa'atu qiraa'ada lalqur'aanu qur-aanka looma nisbaynin ayaga oo qur waxaa la leeyahay alla qur'aankii alla kalaamkii alla waay qiraa'ada laakiin qiraa'adii alla waay ma la dhahayo qiraa'ada qofka waayaa la leeyahay lianna alqur'aana maxaa yeelay qur'aanka kalaamu rabbi jalla dikruhu waa rabbi kalaamkiisii weeyaan waalqiraa'ata qiraa'adana ficlu lcabdi addoonka ficilkiisa waay walaa yakfaa ma qarsoonaanayso macrifatu hada alqadri qadarkan garashadiisa ilaa calaa man qof korkii unbay ka qarsoonaanaysa acma allaahu alla ou indhatiray qalbahu qalbigiisa walam yuwafiqhu ounanna waafajinin towfiiqdii walam yahdihi ounan ku hanuuninin sabiila arashaadi hanuunka jidkiisa kaa un baan kala garanaynin masalada aan ka hadlayno qiraa'ada iyo iyo qur-aanka ayb altilaawatu gayru lmatluwi walqiraa'atu gayru lmaqru' qof sidaa un baan kala garanaynin buu leeyahay walaysa liaxadin qofna uma aha an yashraca inuu gudagalo fii amri illahi caza wajalla ilaahay amarkiisa dhexdiisa inuu galo bigayri cilmin cilmi la yacnii qofna uma habboona amar alle inuu galo cilmi la-aan yacni amar allah de qur-aankii baa ka mida sifaatkii allah ka mida yacni aqoon la-aan inuu galo uma aha ayb kamaa zacama bacduhum qaarkood sida uu ku andacooday ana alqur'aana qur'aanka bialfaadinaa annaga alfaaddeenna aan ku aqrinayno wa alfaadanaa iyo annaga alfaaddeenna bihi bilqur'aani shay-un waaxidun waa isku mid buu yidhi cibaaraadkiisa aada marka diqaa ku jirta cibaaradiisa alfaadunaa bilqur'aani iyo alqur'aanu bialfaadina labay kala taana qur-aanka innaga markaan akrinayna ma isbedela qur-aannimada mau ka baxa ma ka baxaayo nacam kayfa maa tasarafa kalaamu llahi fa huwa kalaamu llah haddaad loox ku qorto iyo haddaad adiga akriso iyo mar walba kalaam alla ka bixi maayo walidalika marka alqur'aanu bialfaadina waxaa weeyaan kalaamullaahi u waay marna kama baxayo hadda waxaan ka hadlayna innaga alfaaddeenna ma aha innaga melihin qur-aanka allah dheh waa kalaamullaahi waay marka kalaamullaahi ka bixi maayo marka la dhihi maayo markuu alla ku hadlayna waa kalaamullaahi annaga markaan ku hadalnayna shayga aan aqrinayna kalaamullaahi ma aha ma la dhh ma la dhahayo sidaas marka ana alqur'aana bialfaadina qur-aanku isku bedeli maayo kownuna annaga aan akrinayno qur-aanka isbedeli maayo waa kalaamullahi waxaana kutusaya sidaa inay tahay qowluhu tacaala wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allahi markaas gaalku ou kalaamullaahi ou maqlayo iyou ka maqlaa imaam axmed wuxuu yidhi miman yasmac iyuu ka dhegaysanayaana qofuu ka dhegaysanayaan adigii baa lagaa maqlayaa qofkan kalaa laga maqlayaa oo qur-aanka akrinayo adigiyo adiga lagaa maqlayo kalaamullaahi waaye ma la dhihin markaad adigu akrinayso kalaamullaahi ma aha ma la dhahayo marka wuxuu leeyahay kamaa zacama bacduhum qaarkood sida uu ku andacooday ana alqur'aana qur'aanka bialfaadina alfaaddeenna aan markaa yacnii aan aan ku akrinayno iyo wa alfaadana innaga dhawaaqeenna iyo alfaadeenna bihi bilqur'aani aan ku dhawaaqayno yani midna waa dhawaaqeenna annaga midna waa qur-aanka oon annagu akrinayno shay-un waaxidun weeyaan buu ku andacooday wa tilaawata wa ana tilaawata tilaawada hiya almatluwu waa shayga la akrinayaba waaye tilaawadu horena waxaan usoo ogaanay tilaawadu waa ficilkaaga shayga la akrinayana waa kalaamullaahi ficilkaaga maaha adiga qur-aanka adi maa sameeyeyn adiga ma samaynin waalqiraa'ata wuxuu yidhi kaasi qiraa'aduna hiya almaqru'u waaye faqiila lahu waxaa lagu yidhi ina tilaawata tilaawadu ficlu taalii midka akrinaya ficilkiisa waaye wa lqaari'i qaariga shaqadiisa waaye ou camalka uu samaynayo tilaawo saas waaye farajaca waa noqday wa qaala wuxuu yidhi danantuhumaa masdarayni waxaan u maleeyey marka inay masder yihiin tilaawadii iyo qiraa'adii yani waxaan ujeedaa tilaawadii iyo matluwiga faqiila lahu waxaa lagu yidhi hallaa amsakta yacni waxa keenaya mar walbana ijmaalka xoogaa meesha ku jiro waxa keenayaa waxay tahay masderka ayaa marna laga laqbaynayaa xadath iyo ficil ficil baa mar laga laqbaynaya masderka marna waxaa laga laqbaynayaa ismu mafcuul soo maha mahalan waxaa la leeyahay alqiraa'atu waxaana loo jeedaa almaqru'u mararka qaar waa dhacdaa oo hadda marka la leeyahay khalqi khalaqa yakhluqu khalqan khalqan waa masder khalqan marka waxay noqon kartaa abuuris waa ficilkii markaas khalqan ay makhluuqanna waa la dhahaa mararka qaar soo maa ninkaa marka waxaana isaga kala dhexgalay laakiin marka mas'aladii la kala caddaynayo oo hadda baabkan aan ku jirno tilaawadu waxay u gadoomaysaa ficil waa masder ilaa ficilkii masderkuna macno fici yacni wuxuu wataa macno ficil duuna zamaan ayuunan wadanin macnihii ficilka marka haddii meesha uu soo galo ee adiga ficilkaagii waayo ficilka soo maaha akrinta adiga aada aqrinaysa iyo maahan qiraa'o ilaahay akrinaya maaha adiga waay qofka wax aqrinaya saa darteed marka isaga wuxuu leeyahy alqira'atu walmaqru'u altilaawatu walmatluwu danantuhumaa masdarayni faqiila lahu waxaa lagu yidhi hallaa amsakta maad iska joogtid marka kama amsaka siday u joogeen kahiirun in badanoo min asxaabika asxaabtaada ka mid ah e, maad iska dhaaftid waxaan aad ka hadlaysaba marka ayb walow bacadta ilaa man kataba canka ayb walow bacadta haddaad diri lahayd ilaa man kataba canka qofkii adiga kaa soo qoray fas ood u ciddiri lahayd fastardadta oo aad ka ceshan lahayd maa ahbadta waxaad sugtay wa darabta calayhi oo aad tiri lahayd lakaana xasanan macnaha ilaa ninkani waa hadlay markii xujadu ay markaa kadaba ka daba timidna wuxuu yidhi danantuhumaa masdarayni markaasuu yidhi waayahay maa ka joogtid hadalka hadda ha sii wadin marka hadda haddaad meel cidlaad taagantood qaldan tahay hadda ha sii wadin wixii aad dadka u dhiibtayna ka soo cesho oo intaad dad u dirto wixii aad qortay ama dad u dhiibtay ka soo cesho sidaa inaad yeesho ood markaa tirtirto lakaana xasanan maanta hadda marka waxaa weeyaan baabkan alasmaa'u sifaat iyo abwaabtan marka caqiidada dad badan oo aan waqti yar xataa wax daalacanin ama aan yacni aqoon un u lahaynoo wax kaleba ha yaqaanaanba aqoon funuun kaleba ha yaqaanaane fanni aynan aada u feerfeerinin ama aynan aada wax badan uga feerinin ama nuquushiisaba aan u xaadirsanayn ayay ka hadlaan nasiib darro weliba waxaa ugu badan dadka qaar waxay samaynayaan qof wuxuu qoray maalan ayuu soo qabanayaa ounan xataa fiirinin masaadirtiisa waxaa la rabaa adiga qofku marka uu wax qoro masaadirtan ou u laabanayo maktabadii waad joogtaa adigu inaad fiirisaa la rabaa waxaad arkaysaa marka qofkani waa koobi bis un nacam qofkan wixii uu soo qoray uu soo koobiyeynayaa halkaasuu soo dhigaa nacam xataa haddii uu qaldo qaladka uu uga dhaco imlaaga ama qaladka masderka tarqiimkiisa uu uga dhacay kaas kanna waa ku dhacaa leanna maxaa yeeley waxba maba soo feerinin banaan qofku markuu wax soo guuriyo ma ogtahay waa cilmi oo wax uu waxa weeyaan oo unan wax taxqiijinin waxna iska fiirinin wax soo guurintiisaasi waxayba ahayd inuu kitaabka ninkii hore qore u daayo inuu intuu kulluhu naqli uu wada yahay haddana naqligii uunan sheegaynin ee halkaa un markaa uu soo dhigo wax taxriir iyo tanqiixna uunan ku samaynin wuxuu noqonaa almutashabbicu bimaa lam yucda ka laabisi thawbay zuuri waana aragnay nacam dad intay wax qorqoreen waxa ay qoreenna waxaa weeyaan cibaara can qof kale wax uu qoray xataa siday isugu xigaan oo isugu xijiyey xataa waxaa laga yaabaa waxa uu ku leeyahay hal baal inaynan dhammayn maca dalika kitaab caqiido waayaa la leeyahay kaasoo kale marka qofku waxaa fiican wixii uu qoray hadday qaldan yihiin dib inuu ugu laabto ayb haddii aynan aqoontiis gaarinna baabkaas inuu ka leexdaa uroono wixii uu yaqaano uu dadka u akriyo ama uu u sheego xasan saqaaf ummad badan marka waa dhumiyey xasan saqaaf xasan bin cali asaqaaf ninkaa ninka laleey urduniga ah ee wax badan bidco badan jamciyeyo ictizaal shiicanimo jahminimo waxaas o dhan waa u urursaday xataa a'imadii waaweyneed sida bukhaari iyo kale u isku taagaan aragtida ilaahay qiyaamaha in la arkaayo ma qabo jannada lagu arkaayo kitaab oo qoran la yidhaha mas'alatu ru'ya markaasuu xadiidkii bukhaari iyou keenayaa markaasuu leeyahay wallaahi lan naqbala minka ya ya ya abaa cabdillaahi albukhaariy bukhaariyu kaa aqbali maynu leeyahay ninkii marka ummad inta waxaas usoo guuriyey kitaab uga dhigaaya ka warran marka kitaabkan kaleo isaguna uu muqadamada u sameeyey ibnuljawsi leeyahay dafcu shubahi ahli tanziih dafcu shubahi ahli tashbiih biakufi ahli tanziih ou nashriyey muqadamadiisii wuxuu ku qoray ou risaalo ka dhigay nin isagana soomaali an ah. hiya hiya buu risaalo ka soo dhigay xoogaa yaroo culummada uu uga been abuuranayu ku dardaray un bis ayb marka waxyaabaha noocaas oo kalea ah qofka inta qoro yacni kaanahu ay la tahay ummad fara badanna lagu dhuminayo oo la leeyahay caqiidada kitaabkaas ka bilaaba waabani qof hadda kula joogo isagiiba aan nuquushu aynan u kala baxsanayn inuu ku hor kaco waxay noqonaysaa waa dhibaato qofka inuu wax wax iska feeriyo faqiila lahu waxaa lagu dhahayaa hallaa amsakta maad ka joogtid kamaa amsaka kathiirun min asxaabika asxaabtaada in badan oo ka mida sida ay uga af haysteen ay uga joogeen arrimahan walow bacadta ilaa manka tabacanka qofkii kaa qoray adiga haddaad u diri lahayd ood u ciddiri lahayd fastardadta aad ka ceshan lahayd maa ahbadta waxaad sugtay wa darabta calayhi ood iska tiri lahayd la kaana khayran laka qolooyin kolley marka masalada kaa hadlay buu tilmaamaya ujeeda fa zacama wuxuu ku andacooday an kayfa yumkinu haadaa kani sidee bay u suurtoobaysaa waqad qultu wamadaa buu yidhi ee arrintan seen dib aan uga daba tagaa waaba arrin markaa aan idhi oo tegay qiila lahu waxaa lagu dhahayaa marka kayfa jaaza laka oo say kugu bannaanaatay an taquula fi llahi tacaala caza wajalla alla inaad ka tiraahdid shay-an shay laa taquumu bihi aadan ugu istaagi karin sharxan sharax iyo wa bayaanan caddayn wax haddii lagu weydiiyaba aadan caddayn karin see ilaahay uga sheegay subxaanahu watacaala id maxaa yeelay cillo ee lam tumayiz aadan kala soocin bayna tilaawati walmatluwi tilaawadii iyo matluwi iyo shaygii la akrinaya ma kala soocin ma sharxi kartid marka lagu su'aalo haddana wixii waa iga tageen seen uga daba tagaa war miya marka fasakata waa aamusay buu yidhi id lam yakun cindahu jawaabun agtiisu wax jawaaba markaynan oolaanin waa iska aamusay buu yii qaala alimaamu abu cabdillaahi raximah اllahu fain ictarada jaahilun jaahil haddii uu ictiraado laa yartaficu biqowlihi qowlkiisii ku kor noqon maayo yacni qowlkiisii uuna wax ku kor noqonaynin faqaala uu yidhaahdo ictiraad hadduu qof jaahila keeno oo qowlkiisii waxba aan aynan ku kor noqonaynin faqaala uu yidhaahdo ina nabiya sal l slam nebiga lamaa qaala markuu yidhi laa salaata ilaa bifaatixati اlkitaab markuu yidhi dalla wuxuu tusay ana alqur'aana qur'aanka fi salaati inuu ku jiro nin jaahil hadduu soo boodo uu yidhaahdo nebigu wuxuu yidhi salaadi ma jirto ilaa faatixat alkitaab unbay salaadi ku ansaxaysaa haddii uu nin sidaa uu yidhaahdo <clears throat> xadiidkana wuxuu tusayaa uu yidhaahdo qur-aanku in salaada uu ku dhex jiro qiila lahu waxaa lagu dhahayaa inaka adiga qad akfalta waxaad ka dhoohanaatay alakhbaara akhbaarta almufasirata ee fasirayso almustafiidata ee shaac baxday cinda ahli اlxijaazi waahli اlciraaqi waahli الshaami waahli اlamsaari can rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waslama inamaa qaala الnabiyu sal ll ly slam nebigu wuxuu yidhi laa salaata salaadi uma sugnaanin liman lam yaqra' yani marka la leeyahy laa salaata ila bifaatixati اlkitaab qofkaan aqrinin waayo waxa laga wado ayb laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab faafsaxa wuxuu caddeeyey nebigu sal ll ly slama ana qiraa'ata alqaari'i midka wax akrinaya qiraa'adiisa wa tilaawatahu iyo tilaawadiisa humaa ayagu hayru lmaqru'i shayga la akrinaya inaynan ahayn ayaku waa ficil tanna waa wixii la aqrinayo waaba kalaamkii alleh ayb غayru اlmaqru'i wاlmatluw wainama almatluwu shayga la aqrinaya faatixaة اlkitaab waay wala اkhtilaafa fiihi khilaaf kama taagna bayna ahli اlcilmi marka laleeyahay salaadii faatixadii yacni ma ahaanin ilaa inay faatixada ku dhex jirto salaadaas ma ahane faatixada qiraa'adeedaa loo jeedaa leanna nebigu saas u caddeeyey u bayaaniyey ayb fain lam yaclam hada almuctaridu ninkan muctaridkaa hadduunan ogaanin allugata luqada falyas'al ahla alcilmi ahlu ha su-aalo yacnii qiraa'ada iyo maqru'a iyo hadduunan kala garanaynin ahlu cilmiga ha su-aalo min asnaafi nnaasi dadka asnaaftooda ka ah kamaa qaala allahu siduu alla u yidhi yahdii ila rushdi ayb in faquha wa fahima hadduu wax gartay oo wax fahmay yani hadduu qof wax fahmayo wax garanayo uu yahay ahlucilmiga ha su-aalo famaa yaxmilunaa nagu xambaari maayo calaa kahrati aliidaaxi caddaynta wax caddaynta badnaanteeda wa sharxi iyo sharxa badnaantiisa ilaa macrifatunaa unbaa nagu xambaaraysa garashada aan garanayno bicujmati kahiirin min annaas in badan oo dadka ka mid ah cujmadoodaan ognahay buu yidhi yani wuxuu leey inaan saan maanta dhan wax u caddayn hadba meel wax ka tusno in badan cujmadooda garashada aan garanaynaa naga keenaysa uu leeyahay arrintan meeshaasi markaad waxay ku tusaysaa marka aafadu waa ka imaanaysaa fahamka luqada oo qofka ku liito mar waxay ka imaanaysaa xadiidkii iyo naqligii oo ku liito mar waxay ka imaanaysaa diraayada iyo fahamkii oo liito waxaas markay isku tagaan haddana tacaalum ou ku darsamo waa dhib badan tahay welibayb walaa quwata ila billah wa qaala alxasanu lbasriyu xasan lbasri waxa uu yidhi inamaa ahlakathum waxaa halaagtay alcujmatu cujmada baabi'say qur-aanka ilaa waa carabi marka luqada carabiga ahmiyaddeeda ou ku tusaa marka laabudda qofka diinta baranaa inuu luqada carabiga wax fiican ou qisqi fiican ka qaato dabcan naxwadu iyadu waa qawaacid sarfigu sidoo kale waa qawaacid haddana qofkii wuxuu usii baahan yahay cilmiga macaaniga iyo bayaanka iyo balaaqadii ku tacalluqo leanna marar badan waxbaa lagu fasiraa eeka bayaankii iyo iyo macaaniga labadaasba daruuriyay u yihiin badiicu isagu waa iska muxasinaad un nacam waxaa kaloo isagana ahmiyad kale leh adabka leanna adabka dhaqankii carabta iyo nidaamkii qur-aanku markuu soo degaya dadkii jiray dhaqankooda soo ahaa iyo aayaddan fahamkeeda waxbuu ka qeyb qaadanayaa walidaalika haddaad tafsiirka iyo aada u dhex gasho waad arkaysaa mararka qaar dad badan tafsiirkooda oo lala dacfi la gelinayo waxaa dacfi lagu gelinayaa inaynan fahamsanayn dhaqankii aayaddan ay kasoo degtay so ma fahmaysid marka luqa marka la leeyahy naxwo keligeed uun ha u qaadanin marka naxwadu maraaxil ay leedahay waa laga bilaabaa waa lasoo marayaa qofku marku barto culuum badan luqadu waxay leedahay funuun fara badan oo daruurina ah baa ku jirta ayb waqad fasarahu lanaa wau noo fasiray nabiga sal l slam qaala akhbaranaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa sufyaan can zuhriyi can maxmuud bni rabiic can cubaadata bni saamit ana rasuula اllahi sal l slama qaala laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab marka laa salaata ilaa bifaatixati اlkitaab qiraa'ada waayo waxa laga wado hadda waxaa idinku fasiraya waa meeshaas kan kalena wuxuu rabaa qur'aankii mar hadduu salaada ku dhex jiro wuxuu rabaa inuu yidhaahdo marka kalaamullaahi qofkan aqrintiisaaba kalaamullaahi ah buu rabaa inuu dhaho aqrintiisa kalaamullaahi ma noqon karto aqrintiisu isagu ficilkiisii waay say kalaamullahi u noqonay qala xadaثna xajaaج bnu minhaal qala xadaثna bnu cuyaynata can الزhriyi can maxmuud bn الرabic can cubaadaةa bni الصamit can الnabiy sal ly slm qala laa salaata liman lam yaqrأ bfatixaةi اlkitaab qala xadaثna cabdالlahi bnu صالح qala xadaثna اleyثu qala xadaثanii yunus can ibni shihaab qala xadaثanii maxmuud bn الرabic can cubaadaةa bni الصamit qala qala rasuulu الlahi sal ly slam laa salaata liman lam yaqra' biumi اlqur'an qala waxadaanii isxaaqu qala xadaanaa yacquub bnu ibrahim qala xadaanii abi huwa ibrahim bnu sacdin almadani can saalixin huwa bnu kaysaan can ibni shihaabin ana maxmuud bna rabiic aladii maja rasuulu llahi sal l slama nebigu ou tufay fii wajhi wejigiisa min bi'rihim ceelkoodii wadaan biyo looga soo bixiyey wadaantaa biyo uu ka qaatay uu kaga soo tufay waa markaa nebigu waa kula kaftamaya wiil nin yar buu ahaa marka afar jir ama shan jir buu ahaa wuxuu uga dhigayey marka wuxuu uga dhigayay macnaha kaftan ayaan ujeeda misaax iyo kaftan kaftan ayuu uga dhigayey saasuu marka biyaha ou intuu afka ku qaatay buu ku shubay waa kula kaftamay akhbarahu ana بن bna aلsamit akhbarahu ana rasuula اlahi sal l slam qaal laa salaata لmن lm yqرأ بفاtixة الكتاab salaadi uma sugnaanin qof aan aqrinin faatixat اlkitaab ayb qala xadaثna musa bnu ismaaciil whuwa abu slmة alminqariyu tabudakiyu qala xadaثna wuhayb can macmari can الزhriyi can maxmuud bn الرabiic can cubaadaةa bni الصamit can الnabiy sal ll slm qaal laa salaata salaadi uma ahanin liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaabi fasaacidan wa qala cabdullahi bn اlmubaarak wcabdالrazaq qala xadaثna macmaru bihada qala xadaثna hishaam bnu camaar qala xadaثna sadqة bnu khalid qala xadaثna zayd bnu waaqidin wa huwa ayb zayd bnu waaqid alqurashi hiqat can xaraam bni xakiimin wamakxuulin can ibni rabiicata huwa naafic bni maxmuud can cibaadata bni samit wa kana calaa iliya iliya ayuu joogay iliya marka waa bayt almaqdisa ayaa loo yaqaanaa loo aqoon jiray fa abطa'a cibaadatu wuxuu ku daahay can salaati can salaati subxi ayuu ka daahay salaadii subx faaqaama abu nucaym waa aqimay asalaata wa kana awala man adana bibeyti اlmaqdis abu nucaymna wuxuu aa ninkii ugu bayt baytlmaqdis ka addimo muslimiinta yani faji'tu maca cubaadata ayaan la imid xiina safa annaas dadkii markay safteen wa abuu nucayminna yajharu bilqiraa'ati abuu nucaymna qiraa'ada uu kor u qaadayo oo qur-aankiiba u akrinayaa salaaddii ila isagaa galay faqara'a cubaadatu biumi lqur'aan cubaada faatixadii buu akriyey xataa fahimnaa minhu ilaa aan ka fahmnay yani cubaada gadaaluu ka yimid allahu akbar buu yidhi salaadii oo marka lagu jiro oo imaamku uu aqrinayo yimid faatixadiisii buu akhristay marka xataa fahimnaa minhu ilaa aan ka fahmnay oon ka garanayba inuu wax aqrinayo faatixadii falama insarafa markuu gadoomay qultu lahu waxaan ku idhi samictuka taqra'u biumi lqur'aan waxaan ku maqlay inaad aqrinayso umlqur'a ah, faatixada qaala nacam buu yidhi haa sallaa bina nabiyu sal l slama slama na tujiyey bacda salawaati salaadaha qaarkood ayb sallaa bina الnabiyu slى اllahu عalayhi waslama bacda الsalawaati alatii yajharu fiiha biاlqur'an salaadaha qaarkood uu qur-aanka la jahraayey faqaala wuxuu yidhi laa yaqra'na axadun qof younan aqrinin minkum idinka idinka mida idaa jahartu bilqiraa'ati qiraa'ada haddaan kor u qaado ilaa biumi اlqur'an faatixada maahan marka ilaa axaadiidtan dhan wuxuu u wadaa laa salaata ilaa bifaatixati اlkitaab qiraa'adaa laga wadaa intaasu ka rabaa warawaa bacduhum laa salaata ila bifaatixati اlkitaab qaara saa u wariyey marka wa huwa calaa macnaa qowlihi weeyaan laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab haddaan culamo la haysanin wareer waa soo maha marka hadda waxaan intan oo dhan bayaankan iyo ifsaaxan wuxuu isugu kalifay laa salaata bifaatixa ilaa bifaatixati اlkitaab macnaha laga wado axaadiidta kale ku fasiraya ayb marka haddaan dadkaan ilaahay diinka usoo dirin oo isaan aynan u bayaani lahayn ummadda dad badanaa dhumi lahayn zaman walbaana de ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa dad un xaqi ku taagan oo wixii dadku ay qaldaan sixi kara unbaa joogo taana marka ilaahay baan uga mahadinaynaa ayb oo waxaaba ka mid a kitaabka kutubtii waqtigaa la qoray in sideedii iyadoo nabad qabta ayna soo gaartay waa ricaayo iyo fadli ilaahay iyo xifdi allow subxaanahu wa tacaala wa qaala anabiyu sal ll slam inama asalaatu salaada wax kale ma ahane liqiraa'ati alqur'aani walidikri اllahi walixaajati اlmar'i ilaa rabbihi iyo waxa qofka uu rabbigii ka rabo yani salaadu waa duco dikri alle iyo qiraa'at lqur'aan qiraa'a la yidhi marka qiraa'aduna ada ficl ficlu lcabdi fabayana wuxuu caddeeyey ana adducaaءa walxaajata waltadaruca wاldikra walqiraa'ata xaggay ka ahaanayaan min alcabdi addoonka wa ana almaqru'a huwa kalaam ullahi shayga la akrinayana waa kalaam ullahi qala xadaanii yaxya bnu salix qala xadaanaa fulayxun ayb can hilaali can caطاء bni yasaar can mucaawiyata bn اlxakm aلsulamiy qaala dacaanii الnabiyu sal ly slam nabigaa ii yeeray faqaala inama asalaatu salaada liqira'ati اlqur'ani walidikri اllahi walixaajati اlmar'i ilaa rabbihi faإida kunta fiiha haddaad salaada dhexdeeda tahay falyakun dalika sha'naka kaagaasi ha ahaado sha'nigaaga hadalka markii hore tacliiq ahaanoo u sheegay sanadkiisu hadda gadaal ka keenay wa qaala camaaru can nabiy sal ly slam man axaba qofka jeclaado an yaqra'a alqur'aana qur'aanka inuu aqriyo hadan isaga oo yacnii cusub kamaa unzila sidii loo soo dejiyey oo kale ayb falyaqra'hu qur'aankii ha aqriyo calaa qiraa'ati ibni mascuudin ha ku aqriyo falyaqra' ha akriyo muxuu akrinaa hu qur'aankii waa calaa qiraa'ati ibni mascuud ibni mascuud qiraa'adiisa ha ku akriyo lama dhihin marka ibni mascuud qur-aankiisa ha akriya lama dhihin qiraa'adiisa ha akriya lianna alqiraa'ata min ficlihi waalqur'aanu min allahi tabaaraka watacaala faakbara wuxuu sheegay ana qiraa'ata hada alqaari'i qaarigan qiraa'adiisa alladii kaa oo laa yaqra'u aan akrinaynin qur-aanka aan u akrinaynin xarfan xarfan isagoo muratal ah oo xaraf xaraf loo tartiiliyey ow amase yahadduhu midkan qur-aanka boobsiinayo yacnii boobayo hada haddan boobsiin siwaa qiraa'ati ibni mascuudin qiraa'ada ibni mascuud si ka duwan yacnii keyrkeed akrinaya xarfan xarfan an ibni mascuud tartiilow ku akrinaya xarfan xarfan marka midkan qur'aanka boobsiinayoon tartiilinaynin baa waxaa la leeyahay sida ibnu mascuud oo kale u aqri qiraa'adiisa aqri wa amara nabiyu sal l slam nebigu wuxuu amray an yaqra'a calaa ubay bni kacbin eh, inuu aqriyo ubay bnu kacab korkiisa wa umira nabiyu cafwan wa umira nabiyu sal l slam nebiga waxaa la amray an yaqra'a inuu yacnii ku aqriyo calaa ubay bni kacbin ubay bnu kacab suuratan suurad unzilad calayhi nebiga lagu soo dejiyey rasuulkii baa waxaa la yidhi ubay bnu kacab suurad ku aqri waana suuratu albayina qala xadaanaa bidalika qabiisatu qala xadaanaa sufyaan can aslam alminqariy can cabdillaahi bni cabdiraxmaan bni abza can abiihi qaala qaala ubay qaala linabiyi sal l l slam wuxuu igu yidhi unzilat calaya suurat baa korkayga lagu soo dejiyey umirtu waxaa la amray an uqri'aka an uqri'akaha inaan yacnii ku akriyo aan ku akrisiiyo adiga saasuu idinma qorayo uqri'akaha ayb inaan aniga ku akrisiiyo aqra'a yuqri'u waaye ayb marka labadii damiir marka ayuu isku daba taxay laba mafcuulay aqra'ada qaadanaysaa leanna markay qara'a keligeed ay tahay hal mafcuulay qaada jirtay hamzada marka la keeno hamzatu tacaddi waaye mid labaaday qaay helay marka ilaa iyadoon hamzadii ku jirin ba hal mafcuul ay ahayd marka hamzada la keenana mid labaaday la imaanaysa labadii mafcuul buu marka labadii wuxuu kaaga dhigay damiir ahaan buu u keenay kee mukhaaabka una hormariyey ayb lannahu isaga ayaa ka akhasan ayb maadaama itisaal ou jiro waqadimi alakhasa fi itisaali waqadiman maa shi'ta fi infisaali qultu waxaan idhi buu yidhi markaa summiitu ma la i magacaabay aniga laka ma la iikaa magacaabay qaala wuxuu yidhi nacam haah faqultu lahu waxaan ku idhi yaa abalmundir abulmundirow farixta bidalika ayb ma ku faraxday qaala wuxuu yidhi wamaa yamnacunii maxaa ii diiday oo huwa yaquulu allana ou dhahayo qul bifadli illahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu haddiiba ilaahay isoo magacaabay oo ubay ibnu kacab ku aqri la yidhi maxaa ii diidaya inaan farxa buu leeyahay waa fadli alleh qaala xadaanaa moxamed ibnu yuusuf qaala xadaanaa sufyaan an marka wuxuu ka rabaa hadda isaga unzilat calaya suuratun umirtu an uqri'akahaa yani nebiga qiraa'adii ficilkiisii waay marka qaala xadaanaa moxamed ibnu yuusuf qaala xadaanaa sufyaan can aslam alminqari can cabdillaahi bni cabdiraxmaan bni abza can abiihi can ubay bni kacbin qaala qaala linabiy sal l slam naxwahu buu sheegay marka uma dakara naxwahu qaala xadaanaa camru bnu cawf bacdi nusq ma qoraya kan xadiidkan soo socdo qaala xadaanaa camru bnu cawf qaala xadaanaa xadaanaa bnu lmubaarak can اljlax can cabdillaahi bni cabdiraxmaan bni abza can abiihi can ubay bni kacbin qaala qaala lii rasuulu lahi sal l slam umirtu an aqra'a calayka alqur'an waxaa la i amray inaan qur-aanka korkaaga ku aqriyo faqultu asamaanii laka rabbii rabbigay ma ii kaa magacaabay ow rab yani ow rabbuka ama rabbigaa ma ii kaa magacaabay qaala nacam haa buu yidhi <coughs> fatalaa marka wuxuu aqriyay qul bifadli اllahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu qala xadaثna bishr bnu mحamed qala xadaثna cabdullahi wbn اlmubaarak qala xadaثna alأjlax bhada qala xadaثna isxaaq bnu nasri qala xadaثna abu usamata qala xadaثna alأjlax qala xadaثanii cabdullahi naxwu halkaas marka shubhu uga baxay ayb wuxuu gelayaa marka yacni shubho kale ayuu gelayaa qaala abu cabdillaahi wuxuu yidhi imaamu اlbukhaariy wa amaa qowluhu tii marka hore geesuu kasoo naqdiyey gees kaloo hadda ka gelay shubhadii hore wa amaa qowluhu uu yidhi fahal yarjicu ila ilallaahi addoonku rabbi xaggiisa ma ula laabanaya ilaa bilafdi wuxuu ula laabanaya waa un lafdigii alladii talafada bihi uu ku dhawaaqay wax kale miyuu kula laabanaya fain kaana aladii talafada bihi waxa uu kula laabtay qur'aanan haddii uu yahay fa fahuwa kalaamullaahi waay marka hadalkan marka muhiimaddiisu waxay tahay hore usoo yidhi moogtahay addoonku wax uu ilaahay ula laabto oo ka khayr badan mimaa kharaja minhu ma jira soo ma soo dhihin marka wuxuu leeyahay waxa uu rabbi ula laabanayo waa wixii uu kusoo dhawaaqay waayo soo maahan buu fahal yarjicu ila llahi alla miyuu ula laabanayaa ilaa bilafdi aladii talafada bihi wuxuu ilaahay kula noqonaya waa lafdigii uu ku dhawaaqay waayo isaga fain kaana aladii talafada bihi qur'aanan wixii marka uu ku dhawaaqay hadduu qur-aan yahay fahuwa kalaamullaahi marka wuxuu rabaa isagu inuu yidhaah waxa uu kula noqonayo waa isaga dhawaaqiisii haddii la yidhaha marka dhawaaqiisii qur-aan ma aha muxuu kula noqona haddii waa qur-aan la yidhaahdana ee waxaa kasoo baxaysa marka alqiraa'atu hiya almaqru'u qiila lahu marka waxaa la dhahayaa kaasi <coughs> maa qowluka waa maxay hadalkaaga aada leedahay talafada bihi talafada bihi maxaa ula jeedaa fa ina lafda lafdigu hayru ladii kii kayrkiis waaye yalfadu bihi uu ku dhawaaqayo liannaka talfadu billaahi macnaa waxuu leeyahay eh, maxau kala jeedaa talafada bihi warkiisa ah maxaa yeelay faina lafda hayra aladii yalfadu bihi markaan macnihiisu muxuu yahay faina lafda waa masderkii ogooda lafda faina lafda ku dhawaaqitaanka waay macnaheeda ku dhawaaqitaanku hayru ladii kii kayrkiis waaye yalfadu bihi ou ku dhawaaqay wixii ou ku dhawaaqay iyo ku dhawaaqitaanku waa kala duwan yihiin ku dhawaaqitaanku waa camal iyo ficil shayga ou ku dhawaaqayna de waa wixii ou sheegay waay adu waxa aad sheegtay ficilkaaga ma aha ee ficilkaagii waad ku sheegtay shaygaas ayib wuunu kuu mihaalinaa si aad ku garan karto maxaa wuxuu yidhi hayra aladii yalfadu bihi liannaka maxaa yeeley adiga talfadu waxaad ku dhawaaqaysaa billaahi allaad ku dhawaaqay allah baad dhahaysaa walayse allaahu allana ma aha huwa lafduka dhawaaqaaga ma aha ilaahay subxaanahu watacaala allah baad dhahaysaa adigu waa dhawaaqday shaygaad ku dhawaaqdayna waa allah soo maaha allah baad tiri allah marka dhawaaqaagii mau noqonayaa adiga maya dhawaaqaagu adaa iskale makhluuq waaye naam allahna waa wixii aad ku axadkaad ku dhawaaqday waaye wa huwa huwa alkhaaliqu isaga waa khaaliq waa allah yacni marka adigu aad tiraahdid allah markaad tidhaahdid ku dhawaaqitaankaagii iyo allah isku mid miya ma isku mid maaha ma la fahmay meeshaa walaysa qowluka aad tiri allah hay walaysa allaahu huwa lafdu eh, huwa lafdaka maaha alle dhawaaqaagii dhawaaqitaankaaga alla maaha wakadalika sidaadaas oo kale talfadu waxaad ku dhawaaqaysaa bisifati illaahi sifa ilaahay leeyahay ku dhawaaqaysaa qur-aankii baadba ku dhawaaqaysaa ayb biqowlillaahi sifada alle leeyahay seed ugu dhawaaqee biqowlillaahi qowlka allaad ugu dhawaaqaysaa walaysa qowluka qowlkaaga allah ma ahan adiga dhawaaqaaga allah huwa maaha isagu asifata sifada ma aha inamaa tasifu adigu waxaad sifaynaysaa almawsuufa allihii sifada lahaabaad adiga tilmaamaysaa adiga tilmaame unbaad tahay bis fa anta adigu alwaasifu adiga addoonkaa tilmaame ayaa tahay wallaahu allana huwa almawsuufu waa kan la tilmaamayo waay maxaadna ku tilmaantay alle bikalaamikaad ku tilmaantay waxaan ku leeyahay maalan ilaahay ii sifay markaasaad leedahay alla waa raxiim waa raxmaan waa caalin calaa carshihi adigii marka yaa waay wax wax sifaynaya adiga waay maxaad wax ku sifaysay qowlkaagii adaa dhawaaqaagii hadalkaagii baad alla ku faallaysay shayga aad faallaysay ood sifaysayna muxuu noqonaya waa mawsuuf isagu waa la tilmaamay marka qiraa'adii hayru lmaqruu waalficlu hayru lmafcuul wahaakada aad masaladan u bayaaniyey raximah llah faanta alwaasifu wallahu huwa almawsuufu bikalaamika ayaa alla lagu sifeeyey hadalkaaga kalwaasifi midka sifaynayo alladii yasifu allaha alla ku sifaynayo bikalaami gayr illahi ilaahay hayrkii hadalkiisa ku sifaynayo ayb wa ama almawsuufu matalan rasuulka oo kale haddii uu ilaahay tilmaamihiisa oo kale uu sheego ood adigii markaa yacnii eh, rabbi aad ku tilmaanto wixii nebigiisu maalan uu ka sheegay adiga waxaad tahay mid rabbi sifaynaya waxaadna ku sifaynaysaa sifo ou nebiga alla ku sifeeyey mar walba alla waa mawsuuf wa ama almawsuufu mawsuufka ka la sifaynaya bisifatihi sifadiisa lagu sifaynayo iyo wa kalaamihi hadalkiisa lagu sifaynayo fa huwa allaahu fii qowlika aada leedahay marka talfadu bihi wa taqra'u bihi waad ku akrinaysaa waad ugu dhawaaqaysaa wa taqra'u lqur'aana baad akrinaysaa qur-aanka adaa akrinaya daliilun wuxuu waa daliil bayinun cad anahu hayru lqiraa'ati addoonkii baa akriyey adaa akriyey waa sifaysay waxay daliil u tahay marka ah, allaha aada sifaynayso yacni sifada hayru lqiraa'ati qiraa'ada heyrkeed inay tahay kamaa taquulu sida aada leedahay qara'tu waan akriyey biqiraa'ati caasin wa qiraa'atuka niyow qiraa'adaada calaa qiraa'ati caasim caasim qiraa'adiisa korkeeda waay laa ana lafdaka wa kalaamaka adiga lafdigaaga iyo kalaamkaagu inuu yahay kalaamu caasimin bicaynihi haddaad qiraa'adii caasim adiga akriso waxaa lagu leeyahay anta yacni qiraa'adii caasim baad akrisay baa lagu leeyahay qiraa'adaada wax la sifaynayo ee caasim akrintiisa iyo adiga akrintaadii yacni markaasi e, kalaamkii caasim adiga kalaamkaagaan ma noqonayo khulaasadu marka waxay tahay adiga qiraa'adaadaad qur-aanka ku aqrinaysaa waalqur'aanu kalaamullahi mar oo adiga qiraa'adaada ma keenayso inaad adigu qur-aanka yeelanayso xaggaaga u ka imaanaya laa ana lafdaka wa kalaamaka kalaamu caasimin inuu yahay bicaynihi kalaamkaagii kalaamka caasim nafsad ahaantiisa inuu yahay ma aha alaa taraa ma arkaysidoo ana caasiman caasim low xalafa haddou dhaarto allaa yaqra'a alyawma masalan caasim hadduu dhaarta maanta inaanan akrinaynin ayaan ku dhaartay wallaahi laa aqra'u hadduu yidhaahdo uma qara'ta anta adiga aa akriso calaa qiraa'atihi qiraa'adii caasim adiga aad ku akriso lam yaxnath caasimun caasim ma dhaar furin soo lama fahmin markaan haddii qiraa'adii caasim baad matalan akrinaysaa haddii matalan caasim uu yidhaha ilaahaan ku dhaartay lacal allaan ku dhaartay maanta ma akrinaayo adigii haddaad qiraa'adiisa akhriyisay caasimaa qiraa'ada caasim baa maanta wax akhriyey waa dhaar furay maa la dhahaya maya adiga kalaamkaaga kalaamu caasim bicaynihi ma aha nin walbaa marka ficilkiisa uu leeyahay waayahay wa qaala axmedu imaam axmed wuxuu yihi raximah اllah laa tucjibunii icajab gelin mayso qiraa'atu xamza xamza qiraa'adiisa sakataadka faraha badan iyo waxyaabahaas ayay qaar selafka salafka kamida waxbay ka sheegi jireen oo qaar xataa salaada in lagu akriya maahan iyay dhihi jireen lakin calaa kullin qiraa'a mutawaatira waaye oo eh, yacni habkii qiraa'adu ay mutawaatirka ku noqon jirtay shuruudihii ibnuljazari uu sheegi jiray laga helay oo musxafka cuhmaanna waafaqsan eh, wej carabi ahna waa leedahay eh, tawaaturna waa lagu wariyey marka de iyadoo qowlalkaas la milicsan maayo marka imaam axmed baa wuxuu yihi laa tucjibunii qira'atu xamza ma jecli waay inay qiraa'ada xamza walaa yuqaalu ma la dhahayo laa yucjibunii alqur'aan qur-aanka ma jeclina lama dhihi karo fiirina leanna ninkan ma jecli waxa uu dhahayo waa hab qiraa'eedka hab aqrinta xamzo waay ee qur-aankuma marka hab aqrinta iyo qur-aanku hadday isku mid yihiin waaba la dembaabi lahay soo maaha waayahay xataa qaala bacduhum ilaa qaarkood ay yidhaahdeen man qara'a biqira'ati xamzata qofkii salaada ku akriyay acaada salaata ilaa ay qaar sidaa yidhaahdeen hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed